bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllahi salى اllah عalayh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaiira alqaacidaة اlfarciyaة الثaaliثة qaacidada farciga ee saddexaadi waxay odhanaysaa ee ka farcamaysaa almashaqaةu tajrib الtaysiir waxay qaacidadaasi odhanaysaa idaa daaqa اlmru arrinku marka uu cidhiidhiyamo ee cidhiidhi uu galo ittasaca u ballaadha waasic buu noqonaya qaacidadani waxay tilmaamaysaa shaygii qofka laga doonayay inuu sameeyo haddii sidii looga doonayay uu u samayn kari waayo oo ay taasi cidhiidhi iyo culays ku noqoto waa loo waasicinayaayo ruqso iyo fudaydin baa loo raadinaya marka arrinkii ku adkaaday ee uu sidii la doonayey ula iman kari waayey ayaa la isku dayayaa in loo waasiciyo wlmuraadu bilqaacida qaacidada waxaa looga jeedaa idaa shuhida haddii la arko diiqun cidhiidhi ama dayqun labadaba waa la dabdiye wamashaqatun iyo culays haddii la arko fii ficlin shay samayntii mashaqo ku sugan ama dhibaato ku sugan aw amrin ama amar fulintii mashaqo iyo dhibaato ku sugan ayaa la arkay oo dee sidii la isaga doonayay la isu amray in loo sameeyo culays baa ka yimi yajibu markaa waxaa waajibaya iijaadu rukhsatin fudaydin in loo helo lidaalika adayqi ama lidaalika adiiqi cidhiidhiga marba haddii shaygan la iska doonayey sidii loo rabay ee la isaga doonayey aan loo samayn karayn kayfiyadii iyo qaabkii la rabayna ay u adkaatay in loo sameeyo waxaa waajiba in la raadiyo ruqso iyo fudaydin kale oo ah sidan la kari waaye si ka fudud in waxawey shaygii loo sameeyo walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa tusaalayaasha waxaa ka a ah suquuطu wujuubi salaati اljamaacati salaada jamaacada ama jamaacadii in salaada lagu tukado waajibnimadeedu dhicitaanka uu ka dhacayo calaa asxaabi alacdaari dadka cudurdaarka u saaxiibka ah kal kalmariidi waa sida qofkii xanuunsanayay oo kale alladii kaasoo yashuqu calayhi uu dhibayo xuduuru salaati fi lmasjidi inuu salaadii soo xaadiro masaajidka uu ku tukado jamca uu la tukado waman iyo qofkii khashiya ka baqday fawaata rixlati safarihi safarkiisa ciddii ku wehelinaysay ama gaadiidkii uu raacayay inay ka tagaan haddii uu jamaca ku leexdo oo macnuhu waxa weeye ila waxaynu ku jirnaa ida daaqa alamru ittasac qofkii tusaale ahaan ay ku adkaatay inuu jamacii ka soo qayb galo ile salaadihii faralka ahaa in jamac lagu tukado waa waajibun cala arijaal ragga waajib bay ku tahy haddii uu jiro cudurdaar kamida cudurdaaradii ogolaanayay qofku inuu jamacaa ka hadho haddii qofku haysto xaaladaa iyadaa wujuubki waa ka dhacaya cudurdaarkaasi wuxuu noqon karaa xanuun qofku waabuu xanuunsanayaayo jamaca inuu ka qayb galaa way ku adagtay daaqa amru arrintii baa cidhiidhi ku noqotayoo waxaa mashaqo iyo culays ku ah xuduura almasjid masaajidka inuu tago u jamacii la tukado dadka waa cidhiidhi daaqa alamru maxaa loo baahan yahy in loo fudaydiyo oo la yidhaahdo waxaa laguu ogolayay gurigaaga inaad iskaga tukato wujuubkiina wuu kaa dhacay idaa daaqa alamru ittasac waataa loo ballaadhiyey waxaa la mida qofkii musaafirka ahaa tusaale ahaan xilligii uu baxayey diyaaraddu ay kacaysay ama gaadhigu dhaqaaqayay ama dadkii uu la socdayba ay baxayeen ayaa la taagan yahy salaaddii waa taagan yahy jamaca uu ka qayb galo wuxuu ka baqanayaa safarka ama gaadiidkuba inuu ka tago kaana waxa loo ogolayay inuu keligii iska tukado ama ciddii dee uu ku xidhan karo ee isaga la xaalada uu ku xidho oo dabeetana safarkiisa uu iska haleelo wujuubuljamaaca waa ka dhacay isagana waayo daaqa alamru arintii baa cidhiidhi ku noqotayoo ma jamacu ka qayb galaa ilaa waa waajibe mise gaadiidkan iyo safarkan uu ilaashadaa ilayana waa baahi iyo daruure dhibbawaxa eh, wey kaga imanaysa hadday ka tagaane xaaladda iyadaa arrintu markay sidaasoo kale jiq ugu yaro noqoto dee waa loo ballaadhinaya waalle waxaa lagu ogolaya inaad iska tukato salaadaadii adoon jamacaba ka qaybgelin iyo salaadda masaajidka toosna safarkaaga iyo howlahaaga isaga wado markaa suquutu wujuubi salaati ljamaacati jamaacada salaadeeda waajibnimadeedii dhicitaanka ay ka dhacayso ayaa u tusaale ah calaa asxaabi lacdaar ay ka dhacayso dadkii cudurdaarada u saaxiibka ahaa kal mariidi waa sida qofkii xanuunsanayay oo kale alladii kaasoo yashuqu calayhi uu dhibayo xuduuru salaati fi lmasjidi salaadii inuu xaadiro oo dadka kula tukado waman iyo qofkii khashiya ka baqday fawaata rixlati safarihi safarkiisa gaadiidkii uu raacayey iyo ciddii uu raacayay inay ka tagaan kaana waxaa loo ogolay inuu jamaca ka hadho waa loo waasicinaya waa tusaale uun kooban tusaalayaashu de way badan yihiin isla salaada lafteeda waxyaabaha khuseeya jamaca waxaa ka mid ah tusaale ahaan qofkii dhakhtarkii camaliyaddii qalliinka samaynayay qof buu qalaya ayuu badbaadinayaayo rabaa inuu ilaaliyo salaada xilligeediina waa la taaganyay jamacii waa la aqiimay masaajidkii haddii uu ka dhaqaaqo qofkii halis baa ayuu gelaya oo isaahdo waajibkaa soo gudo maxaa loo oggolaanayaa markaa cudurdaar buu haystaayo cidhiidhigaa yimi ama qofku ilaaliyaa mise jamacuu ka qayb galaa oo loo fudaydinaya si uu dee keligii tukado ama dee uu ku tukado halkaa uu joogo tusaale labaad oo tilmaamaya shaygii oo qofka cidhiidhi ku noqday iyo culays dabeetana loo fudaydiyey waa jawaasu khuruuji almar'ati ogolaanshiyaha la oggolaaday gabadhii inay baxdo gabadhii almuctadati ee ka ciddo tirsanaysay min wafaati zawjiha geeridii ku timi zawjkeeda iyo ninkeeda ogolaanshiyaha loo oggolaaday inay ka baxdo min beytiha gurigeeda idaxtaajat waa haddii ay u baahato ilaa daalika ay ilaa daalika alkhuruuj bixitaanka waxay ugu baahatayna ay tahay lilcilaaji dhakhtarbaabay tegaysa aw liajli kasbi risqihaa ama biilkeediiyo arsaaqdeediiy wixii ay cuni lahayd bay doonatay aw shiraa'i xaajiyaatiha ama baahiyaheedii bay soo iibsanaysaa waxay u baahan tahay bay dee doonato suuqay qabatay idaa lam tajid haddii aanay helaynin man yashtari lahaa cid u soo iibisa ama hawshaa u soo qabata gabadhii ciddada tirsanaysay ama asayda siday waxaa waajib ku ah gurigeeda inay ku nagaato inta ciddadu ay u dhammaanayso oo guriga aanay ka bixin waxaa laga yaabaa gabadhaasi maadaama oo lidhi gurigii kama bixi karto waa inay joogtaa inay jiraan baahiyo ay leedahay oo daruuro noqon kara oo xaajo noqon kara oo ay yani keenayeen inay gurigii ka baxdo cid ay u dirsatay cid hawshaa u qabatana ma hayso xaaladdaa iyadaa wujuubkii ahaa guriga inay ku nagaato waa laga khafiifinaya ila cidhiidhi baa yimi oo inay gurigii ku nagaato baahideediina ay weydaa waa cidhiidhi daaqa alamru calayha arrintiibaa cidhiidhi ku noqotay waa in loo waasiciyo markaa la yidhaahdo wixii baahiyahagaa soo qabso laakiin soo noqo wixii baahiya u bax soo qabso mar haddii cid kale oo kuu qabata aadan haynin waad iska soo noqonaysa marka marka iyana waa tusaale labaad oo tilmaamaya qaacidada idaa daaqa alamru ittasaca marka hadda way ballaarantay tusaalayaashu aad bay badan yihin waa laba tusaaleynu sheegnay kuwa kalena dee la kaasho qawaaciddii iyo tusaalayaashii fiqhiga ku dabaq alqaacidatu alfarciya raabica qaacidada farciga ee afraad waxa weeye laa waajiba waajib sugmayaa ma jiro maca alcajzi tabardarra miceed waajib qofkii ku dul sugmayo oo wax ku waajibayaa ma jiro iyadoo awoodba aanu u haynin tabarna aanu u lahaynba waajibkaa ah fulintiisa oo macnuhu waxa weeye wujuubka waxa loo shardiyaa ama shayga waajibnimadiisa ciddan lagu waajibinayaa inay awood u leedahay oo ay kari karto amaa haddaanay awoodba u lahayn falaa waajiba maca alcajzi waajib sugmayaa ma jiro oo qofka laga doonayo maca alcajzi ay maca wujuudi alcajzi iyadoo oo tabardarra iyo yacni waxa weeye awood la'aani ay jirto qofkii aanu awoodaynba waajibka ah de waxba lagu waajibin maayo waajibkaa samee la odhan maayo wlmuraadu bilqaacida qaacidadanna waxaa looga jeedaa anna kulla waajibin waajib kasta oo cajaza anhu uu kari waayo almukallafu qofkii lagu kalifay saqata waa ka dhacayaa canhu isaga waa ka dhacaya waajibkaasi waa ka dhacay waa waajib kastaoo qofkii mukalafka ahaa fulintiisa ay ku adkaato hadda cajziga laga hadlayo iska ilaali qofkani wax awoodaba uma lahaba dee loo jeeda wahsigii yaraayee ahaa wuu kari karaa laakiin maca alcajzi ma aha maba awoodi karo waajibkan ma fulin karo mar haddii aanuu fulin karayn saqaa canhu laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa tusaalayaasha waxa ka man quicat yaduhu aw rijluhu qofka lugtiisiimidig gacantiisii ama lugtiisii la gooyo saqata canhu waxaa ka dhacaya wujuubu ghaslihaa maydhisteeda baa ka dhacaysa ahayd inuu maydho fil wuduu'i weysada dhexdeeda ilaa hayri badelin wuxuu wujuubkaasi ka dhacayaa maydhistii waajibka ahayd ee ka dhacaysaa ilaa hayri badelin isagoo bedel kale aanu kicin oo aan la odhanin gacantan kaa go'day ee aad maydhi weyday lawaweysay beddelkeedii keenoo gebagabaysa ama wax kale samee la odhan maayo bedelba loogama baahno oo saqata canhu wujuubu alqasl xubinkaa maqan maydhistiisii saasay kaga dhacday laga dooni maayo lagama rabo bedelna lagama doonayo dee gebagabayse loodhan maayo gacantaa kaa go'ane mar haddaad xubnihii kala maydhay tan go-an u gebagabaysan la odhan maayo tusaale labaad waxa weeye man lam yajid qofka aan haynin annafaqata kharashkii allatii taasoo tuwasiluhu gaadhsiinaysa ilaa makata maka lilxaji si uu xaj soo guto ama dee cumro saqata canhu qofkaa waa ka dhacaya wujuubu lxaj xajka waajibnimadiisi waa ka dhacday labadan tusaaleba u fiirsooo wujuubkii maxaa riday oo meesha ka saaray dee cajzi baa jira soo ma waanu awoodaynba qofkani waajibkaa inuu furiyo xubintii ahayd in la maydhay gacantii ama lugtii way go'an tahayba wujuubku inuu maydhaabay ahayd cajziguna waxa weeye inaanay kuba oolin dee ha markaa dee waajibku ma aha sidoo kale wujuubulxaj xajka waajibnimadiisii waa ruknun min arkaan alislaam haddaba qofkii haddiiba aanu haynin kharash uu ku tago xajka uu ku soo guto ama cumradii saqaa canhu wujuub lxaj waayo laa waajiba maca alcajizi waajib sugmayo oo qofka laga doonayaaba ma jiro mar haddii tabardaradani meesha ay taallo oo qofkii aanu arrintii awoodi karay alqaacida alfarciya alkhaamisa qaacidada farcigae shanaadi waxay odhanaysaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur almaysuuru shayga la awoodi kare ee lala iman karaa laa yasqutu ku dhici maayo bilmacsuuri ay bisababi almacsuuri ama bisababi suquuti almacsuur intii la kari waaye ee la awoodi waaye ee dhacday ee wujuubkeedu uu dhacay awgeed inta la awooda ku dhici mayso yacnii inta la awoodana waa la awoodi karaa intii aan la awoodayna dee lama awoodayo isma khuseeyaanoo la odhan maayo hadii intan la keli waayo intanna raaciya la odhan maayo qaacidadanna waxay khusaysaa waxyaabaha kala hadhi kara waxaa jira ashyaa kala hadhi kara oo qayb haddii la sameeyo qayb haddii la keli waayo qayb kale laga samayn ayaa jira shaygii haddii uu yahay shay yumkinu tajazu'uhu in la qaybiyaa ay suurtagaltay ama qaybsami karaa dabeetana qayb ahaan waa la awoodaa in la sameeyo qaybna lama awoodi karo intan la awoodaay ku dhici maysa intii aan la awoodin awgeed oo la odhan maayo hala raaciyo la odhan maayo ha la raaciyo oo almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur inta la awoodaa ku dhici mayso intii la awoodi waayo awgeed u dhici mayso oo looga tegi maayo tusaalayaashana waynu arki doonnaa laakiin dee tusaalahan waa kooban yahaye weliba qaacidadani meelo badaan bay gelaysa oo masaaishii fiqhiga ka mid ah wlmuraadu bilqaacida qaacidadan waxaa looga jeedaa ana alma'muura bihi shaygii la is-amray idaa lam yatayasar haddii aanay fududayn ficluhu in la sameeyo cala alwajhi alakmal loona sameeyo cala alwajhi qaabkii alakmali ee dhammayska tirnaa alladii qaabkaa dhammayska tiran oo amara bihi shaaricu sharcigu uu amray kayfiyada iyo qaabkaa in loo sameeyo ayaa waxaa adkaatay qaabkii dhammayska tirnaa ee sharcigu uu yidhi loo sameeyo in loo wada sameeya way adkaatay waxaana adkeeyey licadami alqudrati calayhi awood la'aan aan awood loo lahayn sheegin in sidii la doonayo loo wada sameeyo wa innamaa yumkinu waxaa suurtagal ah uun ficlu bacdihi in la sameeyo maxay barh ka mid ah ama shaygii barhkii in la sameeyo ayaa suurtagal ah mimaa yumkinu shaygaa barhkiisa la samayn karo oo ah mimaa yumkinu waxyaabaha ay suurtagal tahay tajasu'uhu inuu qaybqaybsamo waa wax kala hadhi kara dee fa yajibu waajiba ficlu lqadri in la sameeyo qadarkii alladii qadarkaasoo yaqdiru calayhi qofkuu awoodayay intu uu awoodayo qofku inuu sameeyo ayaa waajiba ah. walaa yatruku kana tegi maayo alkulla shayga dhammaantii qofku ka tegi maayo bisababi tarki ladii iyadoo sababta uu uga tegayaa ay tahay ka tagista uu ka tegay shaygii ama qaybtii yashuqu ay adkaatay ficluhu samayntiisu intii samaynteedu ay adkaatay awgeed intan uu awoodayo uga tegi maayo macnuhu markaa waxa weeye shay qaybsami kara oo kala hadhi kara ee waxyaabaha qaarkood ma kala hadhaan oo ma qaybsami karaa waxyaabaha qaarkoodna way qaybsami karaa waxyaabaha aan kala hadhi karayn waxaa ka mida soomka soo maa sawmu yowmin may qaybsami kartaa miyaa lo odhan karaa qofkii gelinka hore aad awoodaay gelinka hore yaro wado ka dambe markay kula gaadhan iska waa lagu fudaydinaya maya way israacaysaaunt ma kala hadhayso ta inaga dhig iyada la odhan maayo qaacidadan soo geli mayso almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur almaysuuru oo gelinka hore ahi eh, almacsuuru oo gelinka dambe ahi laa yacsuru yani laa yasqutu ku dhici maayo bilmacsuuri oo gelinka dambe aad odhan maayo soo gelin maysidee laakiin waa waxyaabaha ay suurtagalta inay kala hadhaan ama qaybsami karaan tusaalayaashan aynu ku arki doono tusaale ahaan qof baa gacantii qaybbaa go'an qayb baa go'an intii waajibka ahayd in la maydho qaybina way joogtaa inta joogta inuu maydhaa waajib bay ku noqonaysa ila iyadu qaybi way go'an tahayba ma joogto iyadu waa macsuur way adagtay in la maydho suurtagalna maaha marka maxaa la odhanayaa almaysuuru oo intan kuu hadhay ee dee hadhay ee wujuubkana ay ahayd in la maydho dee waajibka ahayd oo maxal wujuubkii ah laa yasqutu ku dhici maayo bilmacsuuri inta go'ana lama odhan karo yani waxa wey cafan taasaa la odhanaya yaana odhan lama odhan kare waayo dee way qaybsami kartaa maanta waa tan qaybsantaybee qaybina go'day qaybina ay hadhay dee taasaaba caddaynaysa inay qaybsami karto marka inta joogtaa wujuubkii ahaa in la maydho ku dhici maayo inta maqan oo la awoodi waayo oo la odhan maayo soo qaybe kuma go'nahaa dee iska wada daaba la odhan maayo waayo wax qaybsami kara wey marka ana alma'muura bihi shaygii la isamray amray idaa lam yatayasar ficluhu haddii samayntiisu ay u fududaan weydo ama ay u suurtogeli weydo in loo sameeyo cala alwajhi qaabkii alakmali ee ugu dhammayskartirnaa alladii qaabkaasoo amara bihi shaaricu sharcigu uu faray in loo sameeyo shayga waxa loo wada samayn kari waayena ay tahay ama wejigiisii ugu fiicnaa in loo sameeyo adkeeyena ay tahay licadami alqudrati calayhi awood la'aan awgeed aan awoodba loo lahayn wainamaa yumkinu waxaaba suurtagal uun ah ficlu bacdihi barhkii in la sameeyaaba suurtagal ah mima yumkinu tajasu'uhu waxyaabaha qaybsami kara ayaa shaygii qaybna waa la awoodo qaybna lama awoodo fayajibu markaa waxaa waajiba ficlu lqadri in la sameeyo qadarkii ama intii alladii qadarkaasoo yaqdiru calayhi qofkuu awoodayey walaa yatruku lkulla shayga gebi ahaantiiba qofku iska dayn maayo oo faraha ka wada qaadi maayo bisababi tarki ladii kii ka tegistiisa sababteeda awgeed uga wada tegi maayo shayga kaasoo yashuqu ay adkaatay ficluhu samayntiisa intan ay adkaatay inuu sameeyo awgeed shaygii u wada dayn maayo ee inta uu awoodaya ee suurtagal ahna uu samayn intii uu kari waayeyna waa iska deyn walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa ka mid ah man tacadara calayhi qofka ay ku adkaato aslu yadihi faqad gacantiisii inuu maydho oo keliya fil wuduu'i weysadii yacni gacantii inuu maydhaa ku adkaatay gacanta oo qura un aw masxuhaa ama inuu masaxaa ku adkaatay haddii gebagebaysi ay ahayd wajaba calayhi waxaa waajib ku noqonaya aslu acdaa'ihi inuu maydho maxay xubnihi allatii xubnahaasoo yastaiicu uu awoodaya aslaha inuu maydho xubnihii kale weysada inuu maydha waajib bay ku tahy wayatayamamu waana uu u gebagabaysan doonaa can hada alcudwi xubinkan alladii kaasoo yacjazu uu awoodi waaye can gaslihi inuu maydho wa masxihi iyo inuu masxo walaa yajuusu lahu umana bannaana an yatayamama inuu ka gebagebaysto can jamiici alacdaa'i xubnihii weysada dhammaantood idhaa weysadii waan iskaba daynayaayoo gebagebaysi baan ku bedelaya maadaamoo gacantu ay xanuunayso ama ay suurtagali ahay inaan maydho sax maaha macnuhu waxa weeye qof baa xubnihii weysada ee kali way u fayow yihiin oo caafimaad qabaan laakiin gacantii labadii gacmood mid kamid ah ayaa inuu maydhaa ay ku adag tahay ama aanay suurtagalba u ahayn maanta waxaa la farayaa qofka xubnihii kale weysada inuu maydho ee fayooba xubinkaa uu maydhi kari waayeyna inuu u gebagabaysto oo dee ay arrintaasi hoos imanaysaayo almaysuuru maanta inta maysuurkay waa intee waa xubnahan kalee fayo weeye soo ma macsuurkuna waa kee waa xubintan keliya ama gacantan weeye marka inta la awoodaayey ama la maydhi karaay ku dhici mayso oo meesha kaga bixi mayso loo dayn maayo xubin kan quree la keri waayo waa in la yidhaahdo xubnahan la awoodana ha la maydho taa la awoodi waayona dee beddelkeediiyo gebagebaysi ha la raadiyo oo tusaale ahaan dee qofkii gacantii baaba xanuunaysa ama way jabtay ama dhaawac baa soo gaadhay ama nabar baa kaga yaala Eh, laakiin waxaa ansaxah la yidhaahdo miyaad jabtay ha iskaba gebagbaysa haddaba maya gacantii miyaad awoodey ama lugtii haa haddana iskaba gebagbayse laodhan maayo waa in la yidhaahdo inta aad kuu fayowna mayd bugta ee caafimaad yani waxa weeye aan saxda ahayn in afayoobaynna ee biyaha loo diida inaad gaadhsiisana u gebagabayso lianna almaysuura laa yasqutu bilmacsuur tusaale labaad man cajaza qofka kari waayo can irukuuci rukuucdii salaada dhexdeed inuu ku dhex rukuuco way ku adkaatay wa qadara ee awooda cala alqiyaami taagni inuu istaago wuu awoodaa laakiin rukuucdii baa ku adag wajaba calayhi waxaa waajib ku ah an yusalliya qaa'iman salaaddii inuu ku tukado maxay taagni wa yuumiu wuu ishaari doonaa un birukuuci rukuucdiina dee ha ishaaro walam yajuz lahu umana bannaana an yusalliya inuu tukado jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya inuu fadhi ku tukado looma ogola waayo liqudratihi cala alqiyaami muxuu awoodaa taagnidii buu karaa waxa uu kari waayey rukuucunbay ahay too maaha dee rukuucdii wuu kari waayada waxaa loo ogolayay beddelkeedii waa aliimaan inuu ishaaro laakiin taagnidii uu awoodaayey ee uu karayey maadaama rukuucdii ay ku adkaatay taagnidiina ka tegi maayo waxaa leey taagnidana waad awooddaa iyada la kaalay laakiin rukuucdan kugu adkaatay iyada waa lagu waasicinayaae dee iska ishaaradaas uun kula iman marka maanta maysuurku waa maxay waa an yusaliya qaa'iman dee wuu awoodaa maanta taa waa maxay inuu si caadiya u rukuuca soo maaha maanta waxaa leeya maysuurkii waad la imanaysaa waa taagni ku tukato macsuurkiina dee bedelkiisi un dhakaalay sidaa ogeed baan la odhanayn mar haddii rukuucdu ay kugu adkaatay dee fadhiba iskaga tuko la odhan maayo waxaa iyana la mid ah qof baa tusaale ahaan ama ragcaddii qayb ahaan wuu taagnaan karaa salaaddii faralkayd baynu ka hadlayna ile salaaddii sunnaadiyada way bannaantahay in fadhiba iskaga tukadee ragcaddii qayb ahaan wuu taagnaan karaa laakiin ma wada taagnaan karo waxaa lo odhanayaa inta aad awooddo taagnow inta aad awoodi weyda isla ragcaddii intaa weli la rukuucinaya ay kugu adkaato inaad sii taagnaatana iska fadhiiso la odhan maayo marba haddii mar dhow ay kugu adkaan doonto taagnidu hadda sii fadhiisa la odhan maayo waayo almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur taasi waa cibaadaadki maanta laakiin khaladaadka dhaca waxaa ka mid ah weliba jaanibkaa salaada iyo taagnin lagu tukado ama kursi iyo wixii la halmaala dadku im kursi bay ku wada tukanaan in badanoo ka midi ah. laakiin labay isugu jiraan nin marka hawlihiisa qabsanaya caad isaga fadhiisanaya hadda caad isaga fadhiisanaya cidiba ka dheerayn mayso salaada markii la gaadhun buu kursi soo jiidanaya hawlo kale oo salaada ka badan oo fooran iyo fadhi lagu qabanayo la imanaya uu qabanaya laakiin salaada markii la gaadho kursi buu doontaa kaa uma bannaana waxaa laga yaba ku yara nafis ama waad yaro daalanta salaadii faralka ahayd inuu taagni ku tukada waajib bay ku noqonaysa hawlihiisa kaleba sokan si walba u qabanaya foorar iyo fadhi iyo taagniba ku qabanaya qofna waa qof ay kuba adag tahay oo dee ay basba ka tahay ka laga hadli laakiin waxaa badan dad badan oo markay shaqaysanayaan aanay cidi ka dheereen fadhi iyo taagni iyo foorarba salaada marka la gaarina xabad kursiga soo qaadanaya marka taasoo kale waa qodob u baahan in la baraarujiyo dadku runtii lagu baraarujiyo waayo layliskaanha laga soo shaqeeyo wakhtigiiba ina naga dhacay baad moodaa waay insha allahu halkaasaynu ku joojin doonnaa qaacidada aynu labadaa qaacida aynu dhiganay ama saddexdaa qaacida aynu soo dhigan inaa bal insha allah raadiyo ka war qodobna de waa muhimo sheekho waxaad ogaata waxaad talaqiga ku qaadanaysa iyo laqmada waxaa ka sii mudan waxaad baxdi ku helayso iyo baadhitaan aad ku raadiso marka waxaan baraarujinayaa uun qawaaciddan tadbiiqoodu meelo badan buu maanta galaa oo u baahan inaynu ka war doonno xanuunnadiibaa badan duruufaha kalaa badan waxyaabaha mustajadaadka ama nawaasisha loo yaqaano fiqhu nawaasil soo maydaan maqlin ayaa badan masaa'il cusuboon hore u jiri jirin oo qawaaciddan meel ku leh marka ile berri ka maalin insha allaahu taasiilkaaga cilmiga inaad ummadda uga faa'idaysaa la doonaya waxa aad dhiganayso waxaad ku dartaa inaad baxi iyo baadhitaan iyo mutaalaco aad la timaaddo keliya aanay kuugu ekaanin intaa koobanee de iminka daqiiqado kooban baynu sor fadhin wax buuran oo weyn ah waxaa laga yaabaa inaadan dee dhiganin laakiin waxa aad fahamsan tahay iyo qawaacidda aad dhiganaysa tusaalahoodu waa muhim jiddan cilmigana ha la gudbiyo horaan idinku sheegaan filayaa eh. sii gudba waxaad dhiganayso waayo cilmiga sakadiisa waxa weeye inaad gudbiso marka aad doonayso inaad ummadda waxa weeye dee u noqoto qof hormood oo cilmiga iyo aqoonta hormood ugu ah bilow dee hadda mise waxaad sugaysaa ilaa intaad caalim noqonaysa lagugu yeedhayo magaca waxaaba ka badanba inta dhigasho lagu faaido inta wax dhigis lagu faaido ayaa ka badan kuma lihi aanu de adoo iska bilow waxoo iska iclaanso kuma lihi laakiin waxaan uga jeedaa inta aad fahamsantay dhig waayo waa lagu sugaya xil baad isa laga yaaba mid kaa aqoon badan inuu kusoo hor fadhiisto ama mas'aladan fahamsan de waxaad ku dadaalaysaa sidaad u qancin lahayd iyo wixii aad e, waxaweye la hortegi lahayd sooma marka wax dhigista walow hal maalina ha noqotee waxa aad fahamto sii gud waayo cilmigu taasu ku sugmaa oo dabar u ah marka de maantana duulaanku aad buu inoogu badan yahi diiniga ahi yaan la inooga badin dadka yaan la inooga badin hadday muxaadaraad tahay kutub la dhiga tahay wacdiga xataa fardigaa soomaad arage qofka inaad waxu yaro sheegto maanta dacawaadkii kalea si fardiya u socayso moogi baailka ahaa iyo waxyaabahan maanta in badan lagaba cabanaya qaarna horaa loo ogaa qaarna waabay nagu cusub yihin sooma khaniisnimadii iyo waxaa nagu soo batay ma ogtay magaalada inay si dacwad fardiya ah uga socota hadda niba wuxuu ka sheekaynayay baan la dhaweyd wuxuuhi waa nin kuuliga ka shaqaysta wuxuu subaxdii baan soo kallahay o anigoo shaqo tegayo alaabtaydiiska sita wuxuu nin dhallinyarabaa iga soo horbaxay hargeysay ka dhacday wuxuu ninkaasi wuxuu guuri ma kula hadli karaa aan ku dhahaa soo dhowo waaban soo dhowey buuri suu igu yidhi buuri waxaan doonayaa barnaamijkii dee khaliisnimada soo garmaysa inaan kugu sameeyo mafcuulii noqoto waa alfaacil ka warrama wuxuu kule wax alli yaal waxa ninka ugu jawaabo bal adeer maxaa tiri ku celi guri halkanaan doonayaan tagno wax allo waxa lacaga ah. maalmo maalintaad ka hadlaysaaye sanadka soo socda wixii aad biishan lahaydna waan kuu haya hadda laakiin intaa yarun ila dhammee sow dacwad fardiya ma hadde wuxuu halkii baan cidinina may ag joogino waanuu iga tafeena yaryaraaye feer iyo wax alla wixii aan hayey baan ku duslay buu saa iskaga <laughs> marka war baa inoo ma fadhi baa inoo marka fadhi ma yaalla sheekh fadhi mar hadday bahashu halkaa marayso khatar baynu ku jirna kii halkan joogay iyo kii dabad ka yimiba dhibtaasi way haysata somaogii dadka qaarkood inay uga yimaadeen dabadda barnaamijka daraaddi inay ka soo baxsadaan nin ka mida ah tahriibtay ba hasha dee hore jiif iyo joogba diiday si uu dabadda u tago waa nin soomaaliya baa wuxuu yidhi halkii tegayeen xoogaa joogay intaan sharciga sugayey ayba wuxuu nin ii yimi saa wuxuu igu ui wur niyawen hee aahir waa dhacdo cajiiba oo run oo xaqiiqa maaha sheeka baranay oo dabeetana dee inaan ku guursadaan doonaya alliyaana meel aan u qaado wuxuu mar waan xanaaqaa mar waan kacaa deetana dadkii waxay ugu dhahan bui xanaaq kama shaqeeye maxkamadduu kolley tegaya wuxuu odhan doonaa halii maheriye tooda dey markaasun baa lagu weydiin lagu odhanaya ma ogoshahay ma ogoli undhe intaasun ku gaabso hadalkali ma jirin <laughs> wuxuu hi baa layga yeedhaba ninkanaa ku calmaday gawar ma ogosha me ma ogoli waayo arday laguma ogolay macaslaam wuxuu hi maalintii baan bilaa sharci iyo wixii aan sugayey waan kasoo alaabtaydan ka xidhmay baxsad buu halan ku yimi soo ilaahay hayna samata bixiyo waa barnaamijaynu u baahannay yani de maanta halkay marayaan u arkay halka mid soo la soo eriyadiyo mid hargeysa dhexdeeda dacwaddii lagu hado eh, la haystaba oo kalarka lagu dheganyaba u qaybsamay marka aynu aad iyo aad u badinno iyo barnaamijyada inaynu ummadda uga digno intaas waa iga dhiirigelinun baarak allah fiikum subxaanak allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk